alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullah qaala sheekh raximah llah kitaabu lshihaad waxaa inoogu dambeeyey kitaabkii kitaab ulxuduud baynu ka soo baxnay baabu tacziiri wa xukmi saail saailku muxuu ahaa aye qofka weerarka maxaa tidhi horor baa tidhi sala <laughs> yasulu macnaa waa marka qofku soo weerar markaa cidda qofka amba maalkiisi kusoo doonata amba dhiiggiisi amba ubadkiisa ama wax lamid ah aqilu dhawi lhay-aati ila lxuduuda aqilu maxay noqonaysaa haye adiga ka dhaaf oo u tanaasula dawiil hay-aatin waa maxay waye dadka sharafta iyo magacaada tusaale ahaan aan xumaanta lagu aqoonin oo kale caharaatihim waxyaalaha gifafkay galaan ila alxuduuda mooyaane xadiiska u dambeeya wa can cabd illahi bn khabaabin samicta abi radي الlaه عanه yqul samictu rasuul الlahi sal ه sl qul tkunu fitn fakun fiiha cabdالlahi almaqtuula walaa takun alqaatil fitan baa iman doona ee waxaad ahaataa ka maqtuulka ha noqo la dilayo ha noqo ninka wax dilaya waa goormo fitankaasi qofku goorma weey waa markaa ana wixii kala caddayn ee dadka adduunye iyo wax kale noocaasa isku dilayaan lakin de markay xaq iyo baadilis haystaan xaqiyo xaqa waa lakala raacaya lakin fitan buu nabigu ka cabira aleyh isalaatu wasalaam oo waa dadka fitnada muslimiinta dhex maraya taasi waxay daliilu noqonaysaa waxyaalo badanoo maanta jihaad lagu sheegayo oo dad muslimiina lagu leynayo walow jihaad baa ku andacoodaane waa xuruub lfitan waa fitankay noqonaysa marka xadiiska muxuu sheekhu u keenay maqtuul noqo ha istifaacin weeyaan xadiiska horena markaa waxaynu soo aragna qofki qofka aman qutila duuna maalin fahuwa shahiid soo maha xaaladan iyada culimadu waxay leeyiin waa xaaladda dee dhibka si weyn ay ka imaneyso markaa weeyaan kitaab ljihaad kitaab ljihaad ayuu kitaabu yahay alshihaad culimadu kuwa markaa kitaab dee madaxa banaan bay ka dhigaan marka samca fiqiga iyo kutubtan kaleba shihaadna aljahdu ayaa laga keenay oo ereyga culimadu waxay dhaha luq ahaan waa almashaqa waa mashaqada iyo culayska laakiin waxaa loo jeedaa sharcan badlu juhdin wa mashaqatin badlu waa daalkii dhibcdi lahaa juhdin wa mashaqatin liqitaal liqitaali اlkufaar liqitaal alkufaar waa in dadaal lagu bixiyo iyo culays lagu bixiyo biqitaali lkufaar la dagaalanka gaalada waxaa soo gudageli kara saas kale gaaladii almunaafiquun waxaa soo gudagelaya biqitaali lkufaar iyo qoladii kale markaa iyagu ka baxay xaakimka xukunkiisa ee ka hor yimid oo markaa waxaa la odhan karaa liqitaali alkufaari walbuqaa iyado laftigooda marka la dagaalamay waa jihaadkay kamid xukm ljihaad jihaadka xukunkiisu hal huwa fardu caynin am fardu kifaayatin aljihaad asluhu fardu kifaaya aljihaad asluhu fardu kifaayatin jihaadku asalkiisu waa inuu fardu kifaaya yahay waidaa facalahu albacdu saqada almu can ilbaaqiin haddii in ku filani ay la timaado intii kalena dembiguu ka dhacayo ehm, wayakunu farda caynin wayakun farda caynin fi halaaثati umuuri fi halaaثati umuur fardu cayn muxuu noqonayaa saddex arrimood markay yimaadaan alawal alulaa ida dahama alcaduwu calaa ardi lmuslimiin aw fi ardi lmuslimiin dahama العaduw wاdal ثانيا إda اsتنfر الإmam إda istanfara istanfara alimaan ثالثا إذا حضر إذا حضر في sاحة القتال في sاحة alqitaal marka jihaadku inuu fardu kifaaya yahay waxaa u daliila qowluhu tacaala laa yastawi اlqaaciduuna min almuؤminiina غayr uli اdarari wاlmujaahiduuna fi sabiili اllahi بأmwaalihim وأnfusihim fadl اllah الmujaahidiina بأmwaalihim وأnfusihim عlى الqaacidiina daraجة وkula wacd اllah الxusnى alle subxaana wa tacaala wuxuu yihi masina laa yastawi lmuminuuna laa yastawi lqaaciduun masina kuwa aan jihaadina jihaadka ka fadhiya ee aan uli darar ahayn qaaray dee dhibaata reebtay sida cindhala-aan iyo xanuun iyo wax lamid ah oo kici kari waayo kuwa waxaan ahayn iyo wlmujaahiduuna fi sabiili اllah iyo kuwa dee ilahay darti udagaalamaya naftooda iyo maalkoodaba bixinaya biamwaalihim anfusihim ilaahay baa fadilo ka sarreysiiyey ragga mujaahidiinta jihaadaya cala alqaacidiina daraja darajooyin bay dheeriy lakin ilahay subxana wa tacala muxuu uhi wakula wacad allahu lxusna halkaasa waxaa loo daliishaday dhammaantood kulan labadoodaba kula minhum wacad allahu alxusna kula min alqaacidiin wاlmujaahidiin wacad allahu alxusna ilahay janna u marka haday dee dambaabeen qaacidiintu ilaahay subxana wa tacala ma ydhahdeen kulna wacd allahu alxusna waxaa kaloo ilahay sheegay tafdiil mar haddii tafdiil la sheegayna ma sinabu ilahay yihi subxana wa tacaala waxay kutusaysaa inay kala fadli badan yihiin un labaduba inay fadli leeyihin mar hadday laga helay muminiin labadiba ilahay subxana wa tacala ku sheegay aayaddu marka hore keyr darari kumay jirin sida culimada sida ku sugan axaadiista o hore markaa intaas aayaddu markay soo degtay waxaa u yimi rasuulka ala sala slam cabdillahi bn um maktuum oo kale dee aada u warwarsanoo nin dhalo laga fahmaya marka jihaadku waa waajib adala soco waajibi iyo fardulkifaaya waa isla macno lakin waajibkiiba muxuu uqeybsamaya waajib iyo fardi waa isku mid lakin waajibka laftiisa muxuu qeybsamaya waajib kifaayin wa waajib caynaynwy markaa goormu haddaba jihaadku farducayn noqonayaa wuxuu farducayn noqonayaa saddex arrimood marka la helo haddii cadowgu soo galo dhulka islaamka haddii cadowgu soo galo deegaan deegaanada muslimiinta ka mid a ah, gaaladu ay qabsadaan amba ay soo galaan maxaa ku waajiba dadka goobta jooga amba deegaankaa jooga ee qaangaadhka ah ee ragga ah waxaa ku waajiba inay dagaalamaan intaasi haddii awoodi kari waayo cidda kusii xigta saasuu usii soconaya lakiin cidda halkaa joogta farducayn buu noqonaya oo qof kasta ka qayb galo ee qudre in loo shardiyay arrintaasina waa masale kale o inan arki doona insha waxaa kaluu farducayn noqonayaa ida stanfara alimaam imaamku markuu yidhaha soo baxa imaamkii muslimiintu hadduu idhahdo waxaa ku waajiba oo dhan inay deg usoo baxaan dagaalka maxay ku noqonaysaa fardulcayn hadduu cid cayiman sii sheegana inta ciddaas si gaara ugu sii noqonaysa oo tusaale wuxu uhi dadka magaalo heblaayo degan dhammaantood waxaa ku waajiba inay soo baxaan amba wuxu uhi dadka aqoonta noocaasa leh khibradda noocaasa iyo tababarka noocaasa qabaa waxaa ku waajiba inay dagaalka kasoo qeyb galaan markaa farducayn bay ku noqonaysaa waida stunfirtum fanfiruu buna wi alay slatu slam istinfaarkuna waa dalab lkhuruuj waa soo bixitaan in la baxo imaamka jihaadka laftigiisana markuu waliba jihaad dalab yahay in imaam la helaba la shardiya waxaa kaluu imaam wuxuu kaluu fardicayn noqonaya qofkii haddii uu xaadiro goobtii dagaalka halkii dagaalku ka socday markuu tago isagoo fardu kifaaya ay marka horeba ku ahayd tusaale ahaan oo inta joogtaaba ay ku filan yihiin kama soo baxin karo ma ohan karo intaasa ku filan waan iskaga tegaya anigu oo ilahay ba subxaana watacaala diiday ya ayuha aladiina aamanuu ida laqitum ladiina kafaruu zaxfan falaa tuwaluuhum ladbaar waman yuwalihim ywmaidin duburahu ila mutaxarifa liqitaali aw mutaxayizan ilaa fiati faqad baa biqadabin min allah labada arrimood buu qofku markaa kusoo carari karaa kusoo bixi karaa inuu xeelo dagaal ay ka tahay iyo inuu koox kale ku biirayo intaa kale qofka marka farducayn bay qofkaana ku noqonaysa saddexdaa jeer buu farducayn uu noqonaya goorma jihaadka la waajibiyey asana alula min alhijra mata furid aljihaad fi sanati lula min alhijra marka dagaalkii koobaad ee rasuulku galay alayh isalaatu wasalaam iyo aynu siirada aynu ku aragnay waa zawaadki dagaalkii laakiin u weynaa sanadkii labaad bu dhacay dagaalkii u horeeyey weynaa oo qaswatu badrin ahaa fadaaisha iyo jihaadku fadligu leeyahay xadiisa soo socota ayaa sheegi doona culimadu jihaadka waxay uqeybeen jihaadu alabiyun wa jihaadun dafciyun amba jihaadu alabin wa jihaadu dafcin jihaadu alabin iyo jihaadu dafcin jihaadu dalab waa maxay waa in gaaladii la raadsado oo la duulo jihaadu dafcinna waa maxay waa jihaad difaaciyo qofku halkaa uu taagay uu ka difaactamo o aanu dagaal gelin jihaadku mar maraaxil buu soo marayo mar buu xaaraan ahaa ya kufu aydiyakum wa aqimu salaa qofku inuu leeb tuura ay xaaraan ka ahay ku tuuro gaalkaas xikmad baana dee ilaahay subxana wa tacala ka lahaayo ilan ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa way tahay inaanay gaaladu awoodbi karin in qof muslima soo weeraraanba iyo ilaahay subxana wa tacaala nebi maxamed intuu keligii seef u dhiibay inuu ihahdo gaalka kaa soo horbaxaadaba kurka ka jar annagaan ku gargaarayna ama seeftun saa ku fiiqo way iska baabi'i doonaan illaa way dhacaysa ilahay qudradiisa way tahay nabiyullaahi ciise markuu soo dego gaal kasta oo neefsigiisaasi uu gaadhayo ilikaaragtii baan u gaadhayaa buu nabigu leeyahy halkaasuu ku dhalaalaya dajaal isagoon gaarin buu sii dhalaalayaa iso ilaa qudradiisa awooddiisa maaha haddana xikmad kale ilahay subxana watacaala ka leeyahy kufaaideku intay intay tira yara reer magaalada maka joogeen oo dhan ila way awoodi karayeen habeenkii u daataan intay toban isku kaxaystaan abujahal u daataan ay gowracaan soo saa maaha oo habeenba meel ku ama buuraha galaan oo de berigaa waa laisku dheeli tirnaa marka si laga wax laga tira badant muslimiinta lakiin hadday muslimiinta isuruursadaan kolba ay dhahdaan intaynu buurahaa galnayno habeenkaynu soo dhuumanayno kolba tobanlayno sida imka maanta ay qaar badan sameynayaan aanay waxbay usoo kordhin muslimiinta dhib mooyaane dheef usoo kordhinayn idan jihaadka laftigiisu fiqi buu ubaahan marka jihaadkii markii dambe waxaa la waajibiyey haddana faman ictada calaykum factaduu caleyhi bimili ma ictada calaykum jihaadka haddana waa ku jirta in la istifaaco cidda idin soo weerarta weerar cid kale haddii weliba ku weeran waa marxalad kale haddana markaa ma ciddii dadna heshiis bay la qaarna way markaa iska difaaceen markii dambena marxaladaana waxaa lagu yihi mayna waa iyadana duula oo meesha doontan ku doonta faqtuluuhum xaysu thaqiftumuuhum meesha ad ka heshaaba nimanka lahay rasuulkuna ala sla sl wa kii dee qaaday inu garanayno darafyada uu tegay de labada marxaladoodee hore sheikhulislaam ibn tamiya wuxuu leeyahay marxaladii dee hore jihaadkii inu inuu yahay inaan la dagaalamin de arrintaasi waa masuuq jihaadku waa min addiin waa fadligiisi jihaad waa arrin waajiba jihaadku laakiin marxaladda dhexe ah jihaadu dafciga wuxuu leeyahay mansuuq maaha waa waxa lagu camal falaya fi xaalati dacfi lmuslimiin xaaladda ay muslimiintu dacfiga ku jiraan ee aanay gaaladiis duulimad iyo waxyaalo kale aan iskaga celin karin xaaladda iyadaa ah ayaa waxaa waajib ka ah muslimiintu inay istifaacaanun waa sidaynu maanta meelo badan kaga sugannahay wadaynu hano gaalada hala weeraro meelahaaga iyo wadamada aynagu dhowyiy kuwa lamidka ah dee caqligu u diiday waad inaan waxba soo kordhinayn kuwii isqaadqaaday ee qoladii itixaadka waxaa sabirka hore etoobiya dagaal ka bilaabeena wax alla waxay soo kordhiyeen ma jirtay sidii loo soo eriyinaya kuwa soomaaliya soo gale soomaalida halkaa weli dee xabaashidan halkaa ugu tahay ya utruk lxabasha ma tarakukumna way jirtaaye <laughs> ku darso tirada waa xadiis xabashada iskaga tagay intay idinka tagayaan waayo jihaadka haddaba dee fadligaasuu leeyahy gaalaa lala dagaalamaya soo iyo buqaadaas dadka ku baxay imaamka asalku dee waa jihaadku waa gaalada dadaalka lagu bixinaya lagu lala dagaalamaya jihaadku waxa uu noo dhinac kale marka loo qeybiya si kale loo eegana wuxuu qeybsamayaa aljihaad biاnnafsi wa billisaani wa bilmaal oo xadiiskii imaam axmed wariyey raximah llahu tacaala raxmata waasica ayaa laga qaadanayaayo nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam jaahidu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum gaalada la dagaalama maalkiina kula dagaalama naftiina kula dagaalama carabkiinana kula dagaalama bale jihaad buu nabigu ku sheegay jihaadka weyn inuu yahay carabka ya oo rasulku muxuu tilmaamay alay slat slaam afdalu jihaad kalimatu cadlin cinda suldaanin jair jihaadka waxaa u fadli badan kelmad xaqa oo laga hor yidhaahdo qof suldaana qof madaxweyne ama mid kaloo awood iyo baawar laho jaa waxba dhowreynti oo qofka kawka ka siinaya haddayn meelaha laga hadlo kamaha qofkii loo sheego lagu ihahdo isagoo dadkii diinta ilahay waxaana ka xukumaya waliba dee dadka laynaya kawka ka siinaya waxa aad samaynaysaa waa qalad ka daa muxuu ugu talagalay dee la dhaafiyo soo ma waa kelmadaha waaweyn kaa jihaadku carabkana u noqonaya marka gaalada ilan jihaadka soo gaalada in lala dagaalo looma sharciyo marka limaada shurica aljihaad axaadiista ka jawaabi doonta jihaadka maxaa loo sharciyey sidaa awgeed haddaba jihaadku wuu jiraya waljihaadu baaqin ilaa qiyaami saaca adiga kutubta caqiidada ku arkay kutubta sunada ee caqaaidda culamadu waxay hahdeen jihaadku waa baaqi yaa loo yaa shihaadka ma culimadu waa waa loo shardiyayaa qowlka saxiixa weeyaane culimada dee muxaqiqiintu ku tegsayiine shihaadka alabiga ah iimaan baa loo shardiyaya inuu madaxweyne iyo dowlad hogaaminayso oo nidaam buu leeyay qudrana waa loo shardiyaya labadaba jihaadu dafciga iyo jihaadu alabiga maxaa loo shardaya alqudra iyo awood haddii hal gaal marka la dilo toban muslimiinoo la dilayo maxaad soo kordhisay amba dhulkii muslimiinta laga haystay markaad tiraa ka saaraya intii in ka badan lasii qabsanayo oo arrintaasina ay muxaqaq laakiin maxaa loo baahan yahay dee dib ha layskugu noqdo oo halkeeba dacfigu ka yimi oo waaciduu lahum istadactum min quwati wa min ribaadi alkhayl oo dadka dagaalamaya waxa caqiid ahaan in loo diyaar gareeyo sida sheekh almani ba ayadda marku fasirayo uu sheegayo jahid alle eh, subxana wa tacala marku uhi waciddu lahum astadactu min quwati wa min ribaad alkhayr turhibuuna bihi caduw allah aad ku cabsi gelinaysa hadaana kuba hadaana waxba aan ahayn ka waran waxaan aad haysaanay kuba cabsanayn akay baad seetaa tusaale ahaan isna dee madfaca weyn buu soo tuurayaa waa xaalaadka ilanismaqiiqun maaha shajaacada waa culimada kamid a geesinimada meesha u baahan laga soo joogsa laga joogsado shajaacada geesinimada kamid ila shajaacadu markaasa ismaqiiq maaha waxa u sheekh albani waxaa quwadaasi ay noqonaysaa quwa maadiya wa quwa macnawiya quwa maadiya wa quwa macnawiya quwa maadiya waa maxay waa hubkii de waxay haystaan wax kamida in la haysto amba wax ku dhow ila nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam waktigii jihaadka la yidhi ha dagaalamin miyaanu seefhaysan wuu haysay soo maha wuu helayay dee seef waranna leebna wuu helayay raggan la joogaana leebka waranka iy tuuraya kanaya nimanka kale lamid bahan haddana waa laga tiro badnaa talabaad asalka jihaadku dee waa waa wasiila ee haaya maaha aljihaad laysa haaya jihaadku ma ujeedada loo socdaaba in gaalada la laaya ma ujeedada loo socdaaba mise waxa weeyaan waa wasiiladii dacwadda lagu faafinayay waxaa loo shardiya aladiina yasuduuna can sabiil lah dacwadii wadadaa haysata kuwa hor istaagaya ka hor imanaya ayaa de lagayaa laga joojinaya aayo maaha jihaadku hadday kaayo tahay dee gaal kastoo la arka in la dila noqon lahay ila waa laakiin nabigu wuxuu ku farxi jiray alayh slat sla inay islaamaan waata markaa marka la weeraro la odhanayo islaama hadday diidaan jisiya iska bixiya loo haduu qaayo yahayba jisiya iska bixiya loodhan lahay quwada macnawigiina waa quwada xagga caqiidada de dee wuxuu kuleya muslimiinti maanta siday yihin horta xaaladooda seta ilan ciddaa dagaalka gelinaysaa loo baahanya inaad inaad horta marka hore ay diyaar ku ahaadaan soo ma dad kale wada jeedo ka waran ninkule awliyaa allahi gurmo muxuu <laughs> dagaal ku geli kaas isagii baaba shirka sameynayeen sidii tataarka nimankii markay muslimiinta laynayeen ayaa faariina min atatar ludu biqabri abi camr taas haayeen abi camr xaggiisa u yaaca asbaabta muslimiinta baabiisayba markaa culimmada kusoo dareen allah oo lacibka ku badnaa qaar badan oo dadkii jihaadka u qeerooday kamidiina waa kuwa nimka haddana wixii ay berigaa lahay waanu ka jihaadayna un bay galeen allo waxaad aragtay imika soomaalida badan oo madax u ah gobol ha haystaan merkla haystaan kuwan xataa imka isku dilaya koonfurta kale qaarkood ee jubbaland iyo kale isku dilayaan labaduba wadaadadii itixaadka ahaa margu leeyahy adna kuwa imika waa dimuqraadiyad bay labadiba ka shaqeynaya imika ya marka xataa dacwadooda waxay ka dhigeen inay xukun qabsadaano markay xukun ka qabsadeen diinta dadkii kuma xukumayaan nimanki ilaha waxbaan ku xukumayna iminka markaan ka joogaan waxaa so dhan sadii caynka lakin waa kuwan siyaasadda gale wasiirada iyo fulan iyo waxaaso dhan bay noqdeen wax alla waxay ka bedeleen ma jirto bale waabay kasii darayaanba inay kusii weyso jabaan mooyaane waayo dariiqadii la maray baa qaldanayd dariiqada marka hore lasoo maray ayaa ayaa qaldamayd marka zaada diina atina bilati la sheegay waa dhowbay usii siyaadiyeen qoyaan bay usii siyaadiyeen waxaynu isweydiin la jihaadayaaye mataa tujaahid wa kayfa tujaahid a goormaad jihaadaysaa sideed ujihaadaysaa waliman tujaahid yaad u jihaadaysaa ya lilahi weyaan soo ma qaabka loo jihaadiy waqtiga la aw waliman tujaahid yaad ku jihaadaysaa calaa man tujaahid yaad ku jihaadaysa yaad dilaysa muslimiin bay kuleeyihi waa maxaa gaalba keenay bay kuley kuwanaa gaalaha aladiina yaluunakum min kufaar markaa nimanka imika jihaadka ku andacoodaa ma gaaladay isdilaan ila runtaa wanaagsane eh? mise muslimiinta isdilaan dadkan ay dilaya horta waayo de way gaalaysiiyeen sooma iyagu waa dad muslimiin de waa muslimiinta gaaladii markaa way iska nasanayaan o de iyagi ba isku garaacayaan ilan iyagii baa cid haysay arkeen wale masaajidkii bay kusoo galeen markaas markaasay gamka ka dhigeen ba isu le murtad baan dilay maanta waxaana laga yaaba inuu riddada isagu uga dhow yahi inuu riddada isaga uga dhowya qisaskay ka sheekeynayeen waktiyada qaarkood wadaha shabaabka iyo qisas dhacay oo inta badan waa mutadaawil qisadaasi dee qisada ragga qaarkood oo ii way jiraan lakin wallahu aclam sugnaanshaheeda lakin waxay u badantay inay suganta nin baa wuxuu ihi nin soo dil baa la yidhi ninkii baan u tegey saan ku waan ku dilayaa ninkii baa masaajid joogaan utagey uo bal laba ragcadood aan tukaday isug waaye de markuu intaa yidhi ma meerka laygu dhifto yui ninkaasaa dili doonta waan ku noqday bui iyagii waa nin ninkaas soo dili maayo iyaguna hadda qof idhaa qofkaasi soo dili maayo waa tabu daran waxay leeyiin qofkaasi jihaadka wuu inaga fashilinayaa hadda wuu gaaloobay intaana odhan ba waxay way la dilo maxaa loo dilaya limaslaxa ah. maslaxatuljihaad baa loo dilaya markaa wuxuu yihi waxay dhaha gaarna u dili kari marka dagaalka lagu jiro oo hebel soo arki maysid marka dagaalka lagu jiro un adigu xabad ku dhufo isaga dabeedna warkii baan haddana maqlay buri warka laftigiisii ayaan maqlay buri marka warkii markan maqlay ayaa markan xoogaa dagaalami ninkii way eeganayaan arkayo markaasaan iska dhigay buri inay inay rasaasti iga dhamaato rasaasti ba iga dhamaataan buri suwarya jeso waan ku dilaya de annaga ila waan sii fahamsanay isagii baan toogtay buri waan iska soo cararay marka maxaan uga socdaa qof kaa salaada ku jira <laughs> ni bal horta laba ragcadood aan tukado iyo nimo waaweyn oo culimaah oo dhalinyaro yaryar ay dileen puntland oo kale iyo laba nino dee culimadii ictisaamka u waaweyneeda ayaa la dilay labadaba midna masaajidka marku ka soo baxay salaad subax ayaan la ku garab tukaday bu ku leya waniga tu youtube ku jira ka kalena isagoo salaad ku jiro kulfin nim waaweyn waliba culimao de odayaalan w da-an wey dee kama xishoonin if akhiratan oo ka akhrinsina ku ciyaaray laakiin maxaa keenay halkaa kana ka weyn baa lagu uri gaal kana ka weyn kaa kale maxaad ka dooni trump iyo halka marka jihaadku waa arin khayr weyn weeyaan oo fadli badan oo dee qofka mujaahidka ah wax ka ajar badani ma jiro ilaahay dartii u jihaado ee shahiido weliba soo ad arkimaysid dhibicda koobaad ee dhiigga marka kasoo dhacdu nabigu uri ala sl ya loo dhaafaya qofka dhaawacma ilahay dartii loo dhaawaco ilaahayba u bursuku cidda ilahay dartii loo dhaawacaye wuxuu imanayaa maalinta qiyaama isagoo allownu lownu dami wariixu riixu lmiski midabku waa dhiiggii laakiin urtu miskigay ka udgoonti marka jihaadku fadli weyn buu leeyahy in nafta aad ugu sheekaysana waa muhim si xadiiskan baynu arki doono laakiin iska ilaali naftaadu waa qaaliya sidaynu horaba in badan u sheegnay meel qaaliya ayaad ku bixinaysa waxaan jihaad ahayn bay jihaad ugu sheegeene dhalinyartii ku dhameeyeen ya jihaadka saxda ah iyo siduu yahay iyo darabu cilmigaasa imka jihaadka kamid ah aad fiqigiisa baranaysa jihaadka kitaab ihaad waxaad akrin doontaa risaalada uu leeyahay adictor cuhmaan mucalim maxamuud doctor cusmaan oo halkan kelmadii ka jeediyey muddo hore ade nimankan itixaadka iyana kamid ahaan jira urkooda haya kitaab qoray jihaadka uu ka warramayo lafdigii imika aada uma xasuusin kar risaalada lakin jihaadkii ka warramaysa markaas waxyaala badanna uu kaga warramaya insha allah oo dee waaqicii soomaalida kamid ah culimo badan oo kale de ka qorray jiraan oo kaba sii faahfaahsan isagan jiraan marka ninkastoo risaalada muddo hore aanan muddo aan arag ninka laakiin haddana aad bay ufaaida badnayd risaaladaasi aad bay ufaida badantay marka dhalinyartu xamaasadu waa looga faidaysan karaayo de haddii halkaa lasoo istaago war magaaladii bale say sameynayaan halkan bale waay sameyn markaa waa qofki aad buu qiiranaya adiladii jihaadkana lagu akriyo ona la kiciyo ya laakiin dee aan laga fiirsanin jihaadkaas وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق قال رsuل الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulku wuxuu yihi man maata ninka dhinta walam yغzu ee aan duulin isagoon duulnimaad iyo jihaad gelin ninka dhinta walam yuxadith nafsahu naftiisana aan ugu sheekaynin bihi ay bilgazwi jihaadka maata wuu dhimanaya calىa shucbati min النifaq calىa shucbati calىa khaslati aw صifati min النifaq qeyb munaafaqnimo ah buu ku dhimanaya shucba waa shayga qeybihiisa markaa shucab alimaanu bidcun wa sabcuuna shucba laan munaafiqnimada iyadoo ku jirto ayuu dhintay kaasi rawahu muslim dee markaa jihaadku meel adag buu ku jiraa soo maha jihaadku waa min addiin walow arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanka yuu ka mid noqonin fadli weyn buu leeyahy o jihaadku diintu yaa lagu ilaaliyaa waa dirwat sanaam siduu nabigu sheegay alayh isalaatu iyo waxyaalaha dee gaalada lagaga joogsanaya muslimiinta laakiin islaamku seef kuma faafin oo keliya islaamku caqiidu ku faafay iyo qanac iyagaa gaaladan maanta joogaaba waxay doonaan markay muslimiinta doonaya de inay dacayadeynaya nebi maxamed alay slat o slaam islaamku seefbuu ku faafay marka de qasabun macnaheedu wey raalli lagama hayn wey diintuna waa qanaaco waxaa ka horeeya qanaaco xadiiska iyo sharaxiisa maxaa looga jeeda xadiiska muxuu yahay idinkaan idin dirayaa shaqo gurihi u qaata an anis radi allahu canhu ana nabiya sal la slm qal wuxu ui jaahidu lmushrikiina mushrikiinta la dagaalama biamwaalikum maalkiina kula dagaalama oo ku bixiya maalka anfusikum nafyihinana kula dagaalamo nafta geeye wa alsinatikum carabidina kula dagaalamo rawahu axmed wanasaa-i wasaxu lxaakim waa xadiiskaynu sheeginay maalka in lagu jihaadka muxuu ubahan yahy maalna uu ubahan maal waa daruuri markaa saxaabadu naftoodi iyo maalkooda bixiyeen in allaha ishtaraa min almuminiina anfusahum wa amwaalahum biana lahum ljana markaa nafta iyo maalka maxaa loogu bedelay janna loogu bedelaya carabadiinana kula dagaalama gaaladu waxay samaynayaan baailkay wadaan waxay afkaartay qaldanay wadaan in laga hadlo la qoro la radiyo ah, waa min aljihaad markaa jihaadka imika meelo badan baynu kaga qaybgeli karayna waad maanta soo ma maxaa kamid a ah? dadka in laga waxygeliyo waxay wadaan iyo ardayda iyo khayrka inaad faafiso cilmiga la faafiyo waa aljihaad alusul thalath marka la dhiganayo waa jihaad oo muxuu siduu jihaad u wlbaraatu min ashirki wa ahlihi yaad ku dhigan wlbaraatu min ashirki wa ahlihi in laga beri noqdo mushrikiinta iyo ehelkooda oo gaaladiiba caqiidada kutubtan caqiidadii gaalada iyo islaamka bay kala saarayaan kala fogeynaya gaalka xumaantiisi buu kuu sheegaya an caiشha radi allahu canha qaalat waxay tii qultu waxaan ya rasuul allah cala nisaai jihaadun ay cala nisaai jihaadun dumarka jihaad ma lagu leeyahay dumarka jihaad ma ku waajibay qaala wuxu uhi nacamha jihaadun jihaad baa ku waajibay laa qitaala fiihi aanu dagaal dhexdiisa jirin oon la isdilaynin oo waa maxay alxaju wاlcumra rawahu ibnu maaja waaslu fi lbukhaari xadiiskana waynu soo marayo marka la ego jihaad asalkiisu waa kelmadu waxan waa aljahdi waa mashaqada iyo culayska la bixinaya soo ma markaa dumarka laftigoodu xajkii socod buu uga baahan yahay dadaal badan buu uga baahan yahay lacag bay qaad bixinayaan waxyaalo badan iyo cumradiiba de safar iyo mararka qaarkood xajka o kale waxyaala badan qofka lasoo gudboonanaya de markaa iyada laftigeedu waa jihaad bay ku jirtaa lakin waan la isdilaynin waan la isdilaynin lakin xadiisku muxuu caddaynaya inaanu dumarka jihaadkan jihaadku ku waajib ahayn lakin iyaga halkii jihaadka maxaa ugelaya halkii jihaadka waxaa ugelaya alxaju wاlcumra وعn cabd لlahi بn cmr radi alahu canهuma qala wuxu ui jaء rajulu nin ba u yimid ilى nabiyi salى الlaه alay slm ystadinhu fi ljihaadi isagoo jihaadka uga idan qaadanaya oo yihi aan jihaado rasuul اlow faqala wuxu uhi xayun ma nool yihiin waalidaak labadaadii waalid qaala wuxu uhi nacam ha qaala wuxu uhi fafiihima fajaahid haddaba labadooda ku jihaad mutafaqun caleyh xadiiskana waa xadiiska tilmaamaysa in imaam loo shardiyayo jihaadka dalabiga ah iyo jihaadku inuu fardu kifaaya yahay haddii in ku filan ay ku filantay weliba jihaadka alabiga waxaa culimadu ay leeyihiin idnu lwaalideyn labada waalid idankooda la qaadanaya haday ku hahdaan iska joog waad iska joogeysaa jihaadkii alabiga waxaa kaloo laga qaadanaya halkaa labada waalid in laga horreysiinayo samafalkooda jihaadka marka jihaadka in ku filan labadaada waalid manuli iyaga ku jihaad iyagad laa maahe fa fiihima fitan <laughs> waa maxay waalidkii in loo sabro la ilaaliyo iyada laftigeedu halkaa waxad ka qaadaysa dhinac jihaadata ya gaar ahaan markuu waalidkii weynaado ya ee u baahan ya la hagaajiyo la xanaaneeyo dee sa si gaara ah. arrinkaasi ma sahlana jaa rajul ila nabiy sala llah ala yastadinu fi ljihaad hadduu jihaadku farducan yahay miyuu kayda qaadan laha miyuu kayda qaadan laha maya salaadaan tukanaya rasul alla miyaa kaaga miyuga miyaa looga qaadanaya salaada faralkaa a may faqala wuxu uhi xayu manoli waalidaak qaala nacam qaala fa fiihima haddaba iyaga fajaahid ku jihaad oo dadaal ku bixi fii birihimaa wa aacatihimaa wاlqiyaam bimasaalixihimaa mutafaq caleyh wlaxmed abi daawud min xadiis abi saciid naxw wazaada irjic noqo fastadinhumaa kasoo idan qaado fain adinaa lak hadday ku ogolaadaan haye dee fajaahid wailaa fabirahumaa u samafal marka riwayadana si fican usoo adciso labada waalid ka idan qaado xaqooda ka horeeye jihaadka dalabiga ah dalabulcilmigii ka waran hadaba dalabulcilmigana waa saas oo kale hadduu waalidka kuhahdo iska joog oo wax ku baro ha tegin ya oo aanu dee wax macsiyo kale kulahayn bar amba wax lamid a ah. maxaad samaynaysaa waad adeecaysaa waad ka idan qaadanaysaa markaad meel kale u cilmi dooranayso irjic fasadinhuma fain adina laka hadday ku ogolaadaan ha ay fadak oo fadhab ila ljihaad wey fajaahid wailaa haddii kale fabirahumaa wanaagooda ku dadaal ijtahid fii birihimaa waan jariir bn an jariir albajri radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam anaa bariun anugu beri ka ahay min kuli muslimin muslim kastoo yuqiimu dhex degen bayna almushrikiina mushrikiinta rawaahu halaaatu saddexdii baa wariyey waisnaaduhu saxiixun warajaxa albukhaariyu irsaalahu bukhaari wuxuu rajaxay inuu xadiisku mursal yahay xadiiskana wallahu aclam xagga xasanka ayuu dhow yahay ana bariu min kulli mush ana bariu min kulli muslimin jaamica almushrikiinna way jirtay oo gaalada dhex gala ama ku dhex jira gaalada iyo islaamka horta kala socnaadaan waayo marka hore maxaa loo jihaadaya sow maaha in islaamkii la hagaajiyo gaaladii la fogeeyo qofku hadduu gaalada dhex galo oo uu dhex dego isagoo awoodi karaya inuu ka hijroodo maxay noqonaysaa dee saameyn bay ku yeelanaysaa soo ma maxaa jihaad waxaa loo waajibiyey qofkii inuu meel kale u tago uu hijroodo dee diintiisa lagu ilaaliyo marka mushrikiintu waa tan dee waa tan lagu mahmaaho man janasa man jaalasa jaanasa man jaalasa jaalasa qofka cid la fadhiistaa la dhaqan buu noqdaa meel kale iskala ciddan dadkan qof dhalinyartan qofku raacaya tusaale mid balwood leh hadduu raaco isagoo balwood lahayn oo iyaga la fadhiisu la qoslo maalinba ay ka sheekaysa waxa man xaama xawla alximaa yuushiku an yartaca fiih aakhiriga isna dalaq buu odhanaya dee niu ah, sawtan lagu siiyacayo kii dhex deganaaba rasuulku beri ka noqdee imikana lacagta u badan baaba lagu bixinayaaba alla ayaa maraykani geeya ya alla inantii heblaayo la odhan jiray nin maraykan ka yimi baa soo doonay ninkii hebel la odhan jiray de ila raggan aanaan ka dhimine alla ninkii hebel la odhan jiray gabar dibadda joogtaa ah iyuu guursadayo oo dee uu dhoofay <laughs> waa fiise rag kollay meelahaa soo maro ka yimino waynala joogaa maasha allah iyagu soo arkay xumaanta nimankaasi leeyihiine warkooda ka qaata ya <laughs> ha odhanina waar magaalo kayrkaana wacay adiguna adiguna hadayn sida ha maamada ha odhanina koley wadanka gaalada marka la tegaya iyo wax lamid ah waxaad ka eegtaan sharxa usuul salaadka ee sheekh ibn cuthaymin raximah llah culimaduna waa kuwa idin sheegay wacan ibn cabaas radi allahu canhuma qala qala rasuulu llahi sala allahu ala sl sl u uhi la laa hijra hijra ma jirto bacd alfai furashada maka kadib bad ai bacda fai maka walaakin jihaadun jihaad baa jira iyo waniyatu niyo niyo khayrka la niyeeyo iyo wanaagga iyo khayrka la niyeeyo mutafaq aleyh marka xadiiskan wuxuu tilmaamaya bishaaro weyn ba ku jirto ana ana makata satabqa bilaada islaamiya gaalo qabsan maysa maka maka dib dambe soo qabsan mayso waayo hadday gaalo qabsata maxay in laga hijroodaa inay tahay waj markaa laa hijrata bacda alfatx laakiin jihaadkii wuu soconaya mar haddii ma la furtay maaha jihaadkii baa joogsanaya jihaadkii darafyadii caalamka uu ka soconaya wuu jiraya niyad jihaad la niyeeyana way jiraysaa qofka haddii aanu xataa markaa xaaladdan iyada jihaadkii ku jirin khayrka inuu niyeeyo ajarkii matalan gaari kari waayo anba surtageli wadana waa u jiraya ya marka la hijrata bacd اlfathi wallah aclam kulla tawfiq asalam alaykum